lianna fiihim waxaa ku sugan dadkii min almu'miniina dad mu'miniin oon ilaahay caabudayn kuwaas khitaabkii ma quseeyo iyo wاlmaqluubiina calىa cuquulihim caqliyaashoodii kuwa laga qaalib noqday yaa ka mid ah iyo waxaa ka mid ah wagayri اlbaaligiina kuwa aan qaan gaarin oo miman shaksi ka mid ah laa yadcuu aan caabudaynin macahu maca allahi ilaahay ninkii mu'minka ahi ilaahay waxaan ahayn caabudi maayo ninkii waalnaay ilaahay waxaan ahayn caabudi maayo cibaado cibaadoo dhan maba laha ninkii baaliqa aan ahayn cibaadadiisa looma qabanay hadduu xataa kayrullaahi caabudo liannahu baaliqba ma ah intaasoo dhanaa ku jirto marka waxaan garanay dad gaara in loola jeeda buu leeyahay qaala musanifku wuxuu ihi wahada fii macna alaayati qablahaa aayaddan yaa ayuha nnaasu duriba lakum waxay la mid tahay aayaddii ka horeysuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo sheegay aladiina qaala lahum nnaas aladiina qaala lahum الnaas waa dadkii aan soo sheegnay aayaddaasay khaas u noqotay yay tanna khaas u tahay buu leeyahay wa hada fii macna alaayaةi qablaha cinda ahli اlcilmi bilisaani wاlaayaةu qablaha aayaddii hore aladiina qaala lahum الnaas ilaahay uu yidhi yaa awdaxu waadixnimo badan cinda gayri ahli lcilmi dadka cilmiga ahalka aan u ahayn taas horay aad u fahmayaan ninka mubtadi'a xataa waa fahmi karaa maxaa yeelay waa likahrati dilaalaati fiiha waxa weeyaan waxyaali tusayaalkiya aad aayadda kale ugu dhex jiro taas dilaalaadkeedaa badan buu leeyahay qaala shaaficiyu wuxuu yihi qaala allahu tabaaraka wa tacaala uma afiiduu min xayثu afaada الnaas aayaddan ilaahay wuxuu ku canaananayaa qood reer quraysh yaa waxay ahaan jirtay xumus baa la dhihi jiray waxay ahaan jireen almunqatic licibaadati illaahi aa loo jeeda markii xajka la yimaado dadka maalinka sideedaad markay baxaan oo maalinka sagaalaad carafa ay u baxaan carafa waxaa lagu yaqaanaa khaariju اlxaram weeyaan musdelifa iyo mina iyo makana waxa weeyaan mashcar اxaraam bay soo wada gelayaan oo xaramkii eh, ay ku jiraan marka quraysh waxay dhihi jireen naxnu ahlu lxaram laa nakhruju ilaa carafaat sidaasay gooni ulahaan jireen meeshay kasoo laaban jireen markaasaa ilaahay diintaa markuu subxaanahu watacaala nebigu ku soo dejiyey yaa waxaa layidhi diintan ma kala taqaano quraysh iyo kayrkeeda ee waxaa layidhi reer qoraysh haddae tihiin uma afiidu min xayu afaada annaasu dadka meesha ay ka soo laabanayaan oo carafa ah tagay ka soo laabtaa la ayib hadda marka lafdigaan min xayu afaada annaasu waxaa loo haystaa xajkii dadkoo dhan inay wada yimideen intii musdelifa ku hari jirtayna kulligood ay carafa wada tegayaanoo koonka wax kalooba maqan ayna jirin saas daahirkeeda saasaa laga fahmi lahaa markaasuu uhi falcilmu yuxiiطu in shaء allah cilmiga wuxuu koobayaa ana الnaasa dadkii kullahum dhammaantood lam yaxduruu inayna soo soo xaadirin carafata inayna xaadirin fii zamaani rasuuli الlah dadka waxaa jiro dad badan oo muslimiin iyo gaalaba leh oon sanadkaas xajka aan imaanin nebiga xajat اlwadaac wixii lasoo xajiyey arbaciina alfan bay la akaay dad badan oo muslimiin ah madiine iyo kayrkeeda min mudun islaam ku haray marka markuu ilaahay yidhi min xayثu afaada الnaasu dadkii oo dhan looma jeedee intii soo xajisay say carafo u tagtay taga un baa loo jeeda ayib marka wuxuu leeyahay فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة مئمان في زمان رسول الله ورسول الله المخاطب بهذا ورسول الله هو المخاطب بهذا ومن معه إلaahay rasuulkiisa wixii la jaray unbaa aayadan lagula hadlay oo la yidhi adinkan oo soo xajiseen kulligiin intiinaan soo xajiseen waxaad tagtaan carafataga baa la yidhi walaakina صaxiixan waxaa صaxiix ah min kalaami اlcarabi waxaa صaxiix ah an yuqaala in la yidhaahdo afiiduu min xayثu afaada الnaasu yacni markaasna ula jeeda bacd الnaas bacd الnaasi aladiina xajuu fi tilka alcaam ee naas oo dhan carafo ma imaan karta saasuu leeyahay wa haadihi اlaayatu aayaddan ayada eh fii mihli macna alaayatayni qablaha labadii aayadoo horo annaasu uu ku soo arooray wain kaana caaman uriida bihi lkhaasay la mid tahay wahiya cinda alcarabi sawaa carabtana sidaasay agteeda ku ag tahay waalaayatu luulaa aayadda horo yaa awdaxu waadixnimo badan cinda man yajhalu lisaan alcarabi ninkii lisaanka carabta aan wax ka garanayn tan hore aad ugu muuqato min athaaniyati midda labaad waathaaniyatu midda labaad yaa awdaxu cindahum ayaga ugu waadix min athaalihati walaysa yakhtalifu isma khilaafayo cinda alcarabi wuduuxu haadihi alaayaati macan aayaadkan oo dhan inay waadix tahay oo annaasu yuraadu bihi alkhaas inay tahay carabta luqada taqaana khilaaf kama joogu leeyahay lianna aqala albayaani bayaankan ugu yar oo cindahaa cinda alcarabi kaafin min akarih hal haddii lagu mithaaliyo yuqniika can kaiirih marka shardi ma aha muxuu ku leeyahay inta qur-aanka khaas iyo caam ku soo aroortay inaan kuu sheega shardi ma ah maxaa yeele min caadati alcarab waxaa ka mid ah haddii in yar loo sheego yuqniihim can kaiirihim intoodii badan waa ka deeqaya inamaa yuriidu saamicu ninka wax maqlaya wuxuu doonayaa fahma qowli lqaa'ili ninka wax inuu yidhaahda rabo ulajeedada wax uu leeyahay inuu fahmo keli ah muhim ah marka aniga waxau leeyahay inuu caam jiro khaasna ou jiro inaan kuu sheegaan rabaa ma i fahamtay haddaad i fahamtay mihaal kuuguma dhammayn karo qur'aanka inta ku jirto saasuu ujeeda maxaa yeelay faaqalu maa yufiimuhu shaksiga waxa waxa fahamsiinaya waxa ugu yar bihi bima taqadama min dikri اlcaami wاlkhaasi kaafin cindahu waa ku filan yahay baa la yidhi ee ma aha inaan qur'aankii suurat اlbaqara aan ka soo qabto ilaa suurati الnaasi aan sheego maa fiihi min khaasin wacaami ma ah laakiin aniga waxaan kuu sheegaa shay yar fa anta tastadilu bihi calaa kaiirihi marka adigaa lagaa rabaa inaad intii kale ku darsata ayb wa qaala allahu jala hanaa'uhu ilaahay wuxuu idhi waquuduha الnaasu wاlxijaara haddana wuxuu idhi ilaahay fain lam tafcaluu walan tafcaluu faاtaquu الnaara alatii waquuduha الnaasu wاlxijaara dadkiyaa waxaa la yidhi haddaad ilaahay aayaadkiisa ka shakisan tihiin fa'tuu bisuurati min milih suurad oo qur'aankii lamid e la imaado in kuntum saadiqiin markaasaa la yidhi fain lam tafcaluu haddaadan hore u falin walan tafcaluu dibna u samaysi ma u samayn kartaane fattaquu naara markaa waxa idinla gudboon sameeyoo naarta ka cabsada allatii waquuduhaa annaas walxijaara naartoo lagu shidaayo dadka iyo dhagaxa saasaa la yidhi marka naas hadda caam waayo ninkii maqlaya qaar waxaa laga yaabaa inuu u fahmo naarta dadkoo dhana wadagelaya lagu wada shiday waquuduhaa annaas walxijaara musanif wuxuu ku leeyahay saas ma ah lafdu nnaasi wain kaana caaman laakinahu yuraadu fi hada اlmakaani khaasa muxuu leeyahay musanifka fadala kitaabu اllahi ilaahay kitaabkiisa wuxuu tusiyey calىa annahu shaniye inamaa waquuduhaa naarti waxaa lagu shidaa bacdu الnaas ee dadoo dhan laguma shido maxaa u daliila liqowli اllahi tacaalى ina aladiina sabaqat lahum mina اlxusnaa ulaa'ika canha mubcaduun ina aladiina kuwii sabaqat lahum ay u dhaqday u hormartay minaa annaga oo ilaahay subxana wa taala cilmigeena uu hormaray alxusnaa inay janno gelayaan ulaa'ika kuwaas canhaa can innaari mubcaduun marka ilaahay hadduu sheegay kuwo aan naar gelaynin markuuna yidhi waquuduha annaasu uuna yidhi inay kuwaas ayna ku jirin ee qaar ka mid ahoo dadkaas kaafiriinta iyo wixii lahaad inay yihiin ogaan waxaa la mid eh dadkii jannada ilaahay u bishaaray oo dhan waa la wada mid ay soo geli maayo marka waxaan ogaanay hadda lafdi caam oo dhan meeshuu ka yimaado axyaanan ya'tii caaman wa yuraadu bihi اlcaam wa axyaanan ya'tii caaman yadkuluhu اlkhaas wa axyaanan ya'tii caaman yuraadu bihi fi اlasli khaasa sidaasaa loo jeeda qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu sinfi aladii yubayinu siyaaquhu macnaahu haddaa intii hore u laabo meeshii xalay aan kuu aan kuu soo qaabtay wadaahiran yucrafu fii siyaaqihi annahu yuraadu bihi gayru daahirihi tii hore markaa ugu dambaysay miaalkeedii waay waxau leeyahay baabu sinfi buu u baab yahay aladii sinfigoo yubayinu siyaaquhu siyaaqiisa u caddaynaya macnaahu yani lafdi oo sida loola jeeda sida u qoran yahay maahan si loola jeedo laakiin siyaaqa guuda aayaddii ku soo arortaa caddaynaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirat albaxr waxaad weyddiisaa dadkaas ahlu kitaabka nebi moxamedow can ilqaryati weydii alatii qaryadoo kaanat ahayd xaadirat albaxr badda shaadi-eeda ku tiili macnaha badda agteeda waa id yacduuna fi sabti markay ugaara jireen maalinta sabtiga id ta'tiihim xiitaanuhum markay u imaan jirtay xiitaantii mallaygii wixii dhammaa loo jeedo yowma sabtihin maalinta sabtiga ay yihiin shuracan aydoo isbannaan dhigayso wa yowma laa yasbituuna maalinka ayna sabtiyaysanayninne laa ta'tiihim uma imaanayso kadalika sidaasaa nabluuhum aan ku ikhtibaaraynaa aan ku imtixaanaynaa bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim aayadda macnaheeda waxaa loola jeedaa qola yahuudda ka mid ah ilaahay waxaan ognahay inuu yahuudda ka xarimay maalinta sabtigaa inayna ugaarasa ayna malaay iyo badda wax kala soo bixin ayib taas waxay u daliil tahay waxyaalo tayibaadka ah yaa bisababi dunuubihim ilaahay ugu xarimay marka ilaahay wuxuu ku imtixaanay maalmihii kale malaay badda meeshii laga rabay maba helayaanba maalinkii sabtiga ah uu ilaahay yidhi aynu ugaaranin malaaydi o dhan xeebtii waa isa soo tuuray marka gacnihii bay ka ceshan waayeen war waxa kan ma day karnay maanta aan ugaarana saan yeelna markaan meel yaray ay u qoteen kili yaraa intay sameeyeen ay yidhaahdeen kiligaas markii soo raaca malaaygii iyo wixii qashana ugaaran lahayn maalinka sabtiga yaanan taaban meesha ha ku aruureeno annaga leh meesha aan ka xirno maalinkai axaddana aan la baxno marka aan noqonno kuwiin aan sabti waxba ugaaranin marka xiilo weeyaan soo uma jeedi ilaahay oo callaamu lguyuub ah adigoo basharow ku abuuray maad rabtaa inaad ku ad marka nebiga sidaasoo kole lacana allahu lyahuuda yuu nabiga calayh salaatu wasalaam yihi markuu shuxuumtii ka xarimay ilaahay waa tan ilaahay uu yidhi fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin shuxuumahuma ilaa maa xamala duhuuruhuma shuxuumtaas oo ilaahay subxaanaه watacaala ka xarimay waxay sameeyeen cadiintan intay cadiintaas ilaahay naga xarimay yihahd aan dhalaalino markaan dhalaalino subag ahaan aanu iibsano markaasuu nebigu wuxuu yihi ilaahay yahuud ha lacnado markuu shuxuumta ka xarimay adaabuuha uma baacuuha markay dhalaaleenay suba ka dhigteen ay yidheen sixin waa kan maahayna maba ahabo ee cadiin maba ah marka caadatulyahuud baa loo jeeda laakiin annaga hadda maxalushaahidkeena aayadda tafsiirka musanifka uma jeedo laakiin aayad oo siyaaqa laga fahmayo kuula jeeda undur musanif wuxuu leeyahay faibtada'a jalla hanaa'uhu ilaahay wuxuu ka bilaabay dikra alamri amarka sheegashadiis sheegintiisoo bimas'alatihim laga bilaabo in la weydiiyo can ilqaryati la weydiiyo alxaadirati xaadir ahayd albaxra qaryadii oo baxriga xaadirkeed macnaha baxriga u dhoweyd wa falamaa qaala ilaahay markuu yiriyey id yacduuna fi sabti alaaya dalla wuxuu tusiyey calaa annahu sha'niya inamaa araada inuu ilaahay ula jeeday ahla alqarya markuu ilaahay u yidhi was'alhum can ilqaryati ma aha meeshii qaryadii aqalihii meesha ka dhisnay weydii looma jeedo waxaa uu daliila ilaahay markuu yidhi id yacduuna fi sabti maalinka sabtiga ay xajka ku gudbeenay ugaaranayeen yacduuna fi sabti markii la yidhaha waxaan fahamnay laa yuraadu الbinya inamaa yuraadu bihi أhluha id yacduuna fi الsabti لأna alqaryata buu leeya musanifkii qaryadii laa takuunu caadiyatan ma ahaato mid xadka ka baxdo walaa faasiqata biاlcudwaani fi الsabti sabtiga oo oo la ugaarto lagu faasiqoobana noqon mayso walaa غayrihi walaa غayri sabti wa أnahu inamaa araada ilaahi wuxuu ula jeedaa biاlcudwaani أhla اlqarya aladiina ahlu qaryadoo balaahum ilaahay ou imtixaanay bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim oo amarkii ilaahay ay khilaafeen ay faasiq ku noqdeen yaa ilaahay ku imtixaanay marka wuxuu ku leeyahay was'alhum can ilqarya markii la yidhi inan qaryada loola jeedin kalaamka aakhirkiisa oo id yacduuna fi sabti bimaa kaanuu yafsuquuna markii la yidhaha waxaan ogaanay waxa xadgudubka uu ka dhici karo ama fisqiga uu ka dhici karo aqal mee lagu dhistay inuusan ahayne dadka degan inuu yahay aan fahamnay buu leeyahay waa kalaam aada u wanaagsan wa qaala tacaalaa wakam qasamnaa min qaryatin kaanat daalimatan waansha'naa bacdaha qowman aakhariin falamaa axasuu ba'sanaa idaa hum minhaa yarkuduuna laa tarkuduu warjicuu ilaa maa utriftu ilaahay waxau leeyahy wakam qasamnaa maxay badan tahay waxaan aan aan halaagnay min qaryatin qaryay qaryooyin badan aan halaagna maxay badan tahay qaryadoo kaana daalimatan ahayd oo wa ansha'naa aan bilownay bacdahaa gadaasheeda qowman aakhariin dad kale falamaa axasuu ba'sanaa markay annaga ba'sigeenna cadaabkeenna markay dareemeen idaa hum minhaa yarkuduuna waaba ayagoo cararaya markaas laa tarkuduu warjicuu ilaa maa utriftum macnaha aayaadkan guud waxaa loola jeedaa ilaahay qowman badanoo hore usoo halaagay haddana qoomam kale buu bilaabay marka adinkan hadda nebi moxamed dacwadiisa diiday waxma ma dhaantiin kuwaas la halaagay ilaa ilaahay amarkiisa inaad qaataan ood ku fakataan mooye akufaarukum khayrun min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur baa ilaahay oo waxaad dhaantaan dadkaas kale ma leh وكم قسمنا من قرية ti waay وهذه الآية مصنفka uu leeyahay في مثل معنى الآية qبلها واسألهم عن القرية iyo وكم qسمna من قرية waa isku mid buu leeyahay فذakra إلaahy wxu sheegay qسم الqرية qaryadii oo la dhabrjibiyo oo la halaago فلما ذakra markuu sheegay أنahaa ظاalمة qaryadii inay tahay ظاalمة baana للsاamعi ninkii wax mqlay waxaa u cadaaday ana الظaalima ninka ظaalimka inamaa hum ahluhaa musanifka waxaa weeyaan yani amhiladii buu gacankii ka badiyey waa mid keliya waa ku filnaan lahayd duuna manaasilihaa guryaheeda iyadoon lala jeedin alatii manaasishoo laa tadlimu waxba aan dulmiyn dhagax meel lagu dhisi wax ma dulmiyo laakiin haddii la yidhaahdo wax wax dulmiya dadka meeshaas degan waay walamaa dakara dakara ilaahay markuu sheegay alqowma almunsha'iina qoomkii kuwaa gadaashood la bilaabay bacdaha bacda tilka alqarya wadakara ou sheegay ixsaasahum dareenkooda alba'sa ou dareemeen cinda alqasmi axaata alcilmu cilmigii waxau koobay annahu inamaa axasa alba'sa cadaabkii ilaahay waxaa dareemay man yacrifu alba'sa ba'si ninkii garanayo min alaadamiyiina ka mid ah marka tan waxaa weeyaan kaanat ظaalimatan waansha'naa bacdaha qowma aakhariin falamaa axasuu ba'sanaa intaasoo dhan waxay ula jeedaa e, qaryadii inayna ahayn meel e, guryaha inaan loola jeedin marka culamaau lbalaaga waa waxay ku magacaabaan majaaz cilaaqatuhu اlxadfu bay ku leeyihin majaaz cilaaqatuhu اlxadf hal ilmajaazu jaa am laa baab kala waay ayb wuxuu leeyay musanifka asinfu aladii yadulu lafduhu calaa baطinihi duuna daahirihi allafdu yani baabu sinfi haddii laiska yidhaana waa bannaan tahay ama wahaada sinfu sinfigaan asigae aladii sinfigoo yadulu aladii huwa aladii kii weeyaan yadulu lafduhu ou tusinaya calaa baطinihi duuna daahirihi kaas muxuu yahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahwa yaxkii asoo noo sheegaya qowla ikhwati yuusufa yuusuf walaalihiis qowlkoodii asoo noo sheegaya liabiihim maa shahidnaa ilaa bimaa calimnaa wamaa kunnaa lilgaybi xaafidiina was'al ilqarya ilaahay wuxuu yidhi asoo qowm ikhwatu yuusuf ka hadlayo maa shahidnaa ay yidhaahdeen ma aanan xaadirin yuusuf walaalkiis markuu waxaday annaga ma joogin ilaa bimaa calimna waxaan ogaanay mooye wamaa kunnaa manan ahayn xaafidiina lilgaybi kuwa gaybka xifdi kara annaga ma nihin waxaa la yidhaahdaa ikhwayatu yuusuf maalin inay run sheegeen la reebeenay been sheegeen aabbahood beentii buu ka rumaysto u ka qaato wuxuu hi ilaahay baa garanay maalin ay run sheegeenna waa laga aqbali diiday maalinkii hore yuusuf ay yidhaahdeen Eh, akalahu dibu wanaxnu eh, marka lain akalahu dibu wanaxnu cusbatun inaa idan lakhaasiruun markii ay dhammeeyeen waxay idhan yaa abaana inaa taraknaa may dahabnaa inaa dahabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa cinda mataacinaa faakalahu dibu bay yihahdeen wamaa wamaa anta bimu'minin lanaa walow kunaa saadiqiin adiga nooma rumaynaysid haddaan run sheegnaba xataa nooma rumaynaysid markaa wajaawa calaa qamiisii bidamin kadibin saas ilahy maalinkaas been bay sheegeen inay sheegaana ahayd maalinkii ka dambeeyey ee yuusuf markii sanawaadka soo wareegtay u yimaadeen nebiyullaahi yuusuf oo meel madax ka ah walaalkood oon war ayna ka haynin baa saaci loo dhex geliyey markaasaa waxaa layidhi walaalkiin baa xaday maanta ayagana ma ayna ogeen markaasaa dhibaatada waxay noqotay shalayna beenaad sheegtay oo si lagaaga rumaystay xataa aabbihii uusan ku qanacsanayn qaala bal sawalad lakum anfusukum buu ku yidhi haddana maanta run bay kaa tahay laakiin wax kaa rumaysana ma leh maanta waxay yidhaahdeen wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna gadaal dambaan ka ogaanay markii la baarbaaray inay ka soo baxday walaalkeen alaabtii gooni u lahay yaa ka soo dhex bacday saacii meligoo la hado laakiin waxba kama ogeen baa yidhaahdeen ee was'al ilqarya maanta inaan run sheegayno was'al ilqarya bay yidhahdeen qaryada weydii allatii kunnaa fiiha qaryadii aan ahayn iyo walciira weydii ciir waxaa waaye geela markuu safarka soo laabto alaabta uu ku ximbaarsan yahay allatii aqbalnaa fiiha ciirtii aan la nimidoo nala soo shalaqsatay ee laabatay inaan arrintan wax shaqo aan ku lahayn bal ayga weydii wa innaa la saadiquuna taas annaga run baan ku sheegaynaa marka wuxuu leeyahy musanifka fahaadihi alaayatu fii mili macna alaayaati qablaha laa takhtalifu isma khilaafayso cinda ahli اlcilmi bilisaani annahum ayagii inamaa yukhaatibuuna aabaahum aabbahood way la hadleen bimas'alati ahli qaryati qaryada ahalkeeda inuu weydiiya uu weydiiyo iyo wa ahli lciiri maahayna geeli lama weydiinayo dhismihiina lama weydiinaayo lianna alqaryata waalciira qaryadii ayada aheed oo dhismaha ahayd iyo walciira yani geelii safarka ahay laa yumbi'aani ka warrami maayaan can sidqihim runtooda walaa can kadibihim ee waxay u jeedaan maanta waxaa noo markhaatiya inaan nahay run inaan sheegnay dadkii safarka aan ku wada nimid iyo qaryadii aan joognay oo wixii dhacay nala joogeen sidaasay ay ay ku ay ku caabaadeen marka macalushaahidku waa maxay was'al اlqaryata iyo walciira ahla alqaryati wa ahli اlciira loo jeeda marka eh, waa macnihii hore unbay soo laablaabanaysaa laakiin musanifka taas hadda ka muqadimay u ahayd markaana wuxuu kuu bilaabayaa markaan nusuustii oo caamka ahayd oo nusuus kale lagu khaas yeelay habeen dambe inoo bilaa qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu ma nazla caama dalat الsunaة khaasaة calى anahu yuraadu bihi اlkhaas alimaamu الshaafiعي raximah اllahu tacaala wuxuu hore noogu soo sheegay nusuusta inay u kala baxdo wax caam ah yuraadu bihi alcaam shay caam ah ou ilaahay ula jeeday inay caam ay tahay oo sideedaas loogu camalfalayo wax gaabi kara aysan lahayn qeybka kale waxa weeyaan waa caam yadkuluhu اlkhusuus yani waa shay caam ah suuragal ayna tahay inuu khaas geli karo khaaskaasna qeybyaal badan oo ka soo sheegay oo agarkeeda caqliyaadka u badan inta wuxuu kaaga sheegaa markaan sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam makaanada ay ka joogta aydana ilaahi kitaabkiisa hal tukhasisu caamahu wa tuqayidu muطlaqahu wa tufasiru mujmalahu am la marka qeybta horaa laga bilaabay oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam sunnadiisa binisbati likitaab اllahi tacaala makaanka ay ka joogto oo macnihii ilaahay uu sheegay wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi ee maqaamkii ay ku lahayd buu kuu sheegaya marka waay wuxuu ku leeyahay baabu maa nazala min kitaabi اllahi tacaala caaman wixii oo qur'aankii kamid ahoo caam uu soo degay dallat الsunnatu khaasatan sunnada nebiga waxay tusisay khaasatan gaar ahaan yacni aayad kale kuma jirto caqliyaad kale kuma jiro sunnadii gaar ahaan waxay tusisay calىa anahu ana dalika alcaam yuraadu bihi bidalika alcaam waxaa lagala jeeda alkhaas qaala allahu jala hanaa'uhu waliabawayhi likuli waaxidi minhuma الsudusu mima tarak in kaana lahu walad fain lam yakun lahu walad wawarihahu abawaahu faliummihi الثuluث fain kaana lahu ikhwat faliummihi الsudus waqaala tacaalى walakum niصfu maa taraka azwaajukum in lam yakun lahuna walad fain kaana lahuna walad falakum الrubcu mima tarakna min bacdi wasiyati yuusiina biha aw dayn walahuna الrubcu mima taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lakum walad falahuna الthumn mima taraktum min bacdi wasiyati tuusuuna biha aw dayn wain kaana rajulu yuurahu kalaalة aw imraأaة walahu akhu aw أkt falikuli waaxidi minhma الsudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaaءu fi الثuluث min bacdi wasiyati yuuصىa biha aw dayni غayra mudar wasiyata min allahi wallahu caliimu xaliim e, waxaa inoo soo hormartay safxada sagaal iyo labaatanaad iyo midda e, soddonaad labadan aayad uu musanifka inta ku sheegay tafsiirkooda bisifa mukhtasara waa noo soo hormareen marka musanifka aayaddaas xagga wuxuu uu sheegay in loo daliishto macno gaar ah haddana aygii waa soo celiyey lilاstidlaali bihima calىa macnan aakhar wa haadaa min quwati اlistidraag waxaa dhici karta nas keligiis nas keligiis waxaa dhici karto in dhowr qawaacid ama dhowr daliil in laga soo qaato marka hadda labadaas aayad wuxuu ku tusinayaa axkaamta ku soo aroortay qaarkeed waa caam uriida biha alkhaas khaaskaasna waaa waxaa tusiyey sunatu rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam undur si kayfa say kun ahaanaysaa markaan musanifku waxau leeyahay faabaana ilaahay wuxuu caddeeyey ana lilwaalidayni inay leeyihiin labadii waalid iyo walaswaaji zawjaalka oo nimankii ah mimaa ay maa sama ilaahay wuxuu u magacaabay fi lxaalaati xaalaadkii lasoo sheegay ilaahay wuxuu u magacaabay wa kaana kaasna wuxuu ahaaday caama almakraj labadii waalid waxaa loo magacaabay in maalkii haddii caruur ay joogto maalkii sudus mid kastaba inuu leeyahay lix marka loo dhiga qayb haddii caruur joogina labadii aabbo hooyadii aabbada in loo qaybinayo aayadda hore intaas bay noo soo sheegtay midda kale waxay ahayd haddii oo ay jiraan nin hadduu dhinto haddii naag dhimato ama dumar ama xaaskii qofka hadday ka dhimato zawjkeedii laba xaalo waa hadday caruur ayna ka tegi naagtaas waay wuxuu leeyahay maalkiisa niskiid inta kale dadkii kala dhexlay hadday caruur ay joogaanna rubac buu ku leeyahay ninkeedi marka labadaas xaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo magacaabay lilwaalidayni walaswaaj mid kastaba xaalada uu leeyahay buu xoolo usoo magacaabaa layidhi wa kaana caama almakraj sidaas markii loo fiiriya daahirkiisana saasay ahayd marka sunnada nebiga maxay keentay fadallat sunnatu rasuuli illaahi ilaahay rasuulkii sunnadiisa waxay tusisay calaa annahu inamaa yuraadu bihi ay bidalika anasi alcaam naskaas caame waxaa loola jeedaa bacdu alwaalidayni iyo walaswaaji qaar aabbayaalka ka mid ah iyo aswaajkii duuna bacdin qaar ayagana aan ka ahayn ma aha waliaabawayhi likuli waaxidi minhuma sudus muطlaqan ma ah haddana aswaajka xoolaasaa la siiya muطlaq ma ah oo waxaa laleeyahay caamkaas oo daahirul aaya ay ku tusinayso waxaa khasisay ama gooni u fasiray nebiga qowlkiisa oo say noqonaysaa wadalika an yakuuna diinu lwaalidayn labadii waalidiinkood iyo walmawluudi midka la dhalo oo la dhexlaaya diintoodii iyo wazawjayni labadii zawj diintoodii waaxidan waa inuu ahaado horta markii daahir aayad laga fiiriyay waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus waxaa laga qaadanaa labadii ku dhashay gaalo ha ahaadeen muslim ha ahaadeena labadii isqabtay muslim ha ahaadeena gaalo ha ahaadeena hadday dhintaan saasay dhaxal slam baa wuxuu yihi markaan laa yariu lmuslimu lkaafira nin muslim ee gaal ma dhexlaayo buu nabiga alayh salaatu salaam yihi marka haddii aabbihii muslim uu yahay caruurtiisii ama waladkiisii dhintayna gaal uu yahay aabbahaas ma dhexlaayo wiilkiisaas limaada likhtilaafi اdiinayni ninkan waa nasraani kana waa muslim kan waa wasani kan waa muslim waxba iskama dhexlayaan ayib marka naskii caamka ahayo waliabaweyhi likulli waaxidi minhuma sudus la yimid laysa calaa cumuumihi xadiidkaasoo laa yariu lmuslimu lkaafira la yihi waxaa weeyaan waliabaweyhi in kaanaa muslimayni wa kaana almawluudu muslima likulli waaxidin minhuma sudus macnihii imaanaysa jamca bayna alxadiidi wa bayna qowli اllaahi tabaaraka wa tacaala marka fiiri sunnadii ha jeertaan inay meeshaas caamkeedii ay gooni u fasirtay bal u fiirso ayib walaswaaji sidaas waayo haddii ninkii gaal uu yahay naagtii muslim ay tahay ama cagsigeedii isma dhexlayaan ayagani xadiidkaasaa u daliil ayib haadaa mid weeyaan walaa yakuunu lwaariu minhumaa labada labadooda walaa yakuunu lwaariu midka wax dhexlaayana waa inuusan ahaanin aw minhumaa min alwaalidayni aw min alaswaaji qaatilan waa inuusan ahaanin mid wax dilo qaatilan mid wax dilay haddii haddii ninkii xaaskiisu ou dilo xaaskaas ou maalkeedii nis kulahaa lahay ama rubac kulahaa lahay waa laga hoojinaya liannahu qaacidada waxa weeyaan man sta shay istacjala qabla awaanihi yurzaqu bxirmaanihi haddii la dhihi lahay ninkaas hala dhaxal siiyo waxaa dhici lahayd fasaad cariid ah wiilkii hadduusan khayr lahayn oo mooryaan iyo wax daran u yahay waxaa dhici karta aabbihiis oo xoolo leh inuu markaan sun ama siiy ama uu si u dilo si xoolihii u qaato waxaa dhici karayso labadii isla dhalatay oo wax dhexlayoon ayaga aan ahayn aynay jirin inay isdilaan ayagoo ula jeeda maalkaas inay degdegsadaan waxaa dhici karto haddii naagtii xoolo leedahay ninkeeda inuu dilo asoo xoolahaas inuu la keli laqdanoon marka islaamka baabkaasaa buu yaaba la shiray marka ninka haddaad ogaatid haddaad dishid iyo haddaad daysid xoolihiis inaad lahaanaynin marka noloshiis waxba faa'iida ka heli marka laa yariu lqaatilu buu nabiga alayh salatu salaam yihi ninkii qaatilka ay ah wax dhaxli maayo qaatilka wax ma dhexlaayo lagu leeyahay macnaheedii ma aha ninkaas hadduu wax dilo dhaxalkii un baa laga loo diiday waa iska noolaana ma ah nin wax dilay oo aan loo dilaynin aabba caruurtiisa dilaa laga arkaa aabbaha haddii uu caruurtiisa dilo min kabaairi dunuub dembi waa weyn oo naari jahanam lagu galo waa tahay laakiin loo dili maayo sababta aabbihii asaas sababkuuga ah wujuudkaada adduunyada aada ku noosha hooyadaana sidaas oo kale waay laakiin haddii nin walaa walaalkiis ou dilo ma dhaxla marka lagu leeyahay haddii la dhihi lahay lan dhaxalka waxaa laysku dhaxlaa daqiiqatayn laba nin hadday gaari isla saaran yihiin ee ay iskula dhacaan xaadid sayaaro oo ay baabuurkii ula gadoomo ou midkooda midka kale daqiiqa uu ka dambeeyo ninkan kan daqiiqada ka dambeeya haddii wax kaloo dhexla uusan jirin waa dhexlaya liannahu waaris macnihiisa waxa waaye inay mudda la xaqiiqsado ninkaas oo aada dhexlaysid inaad ka dambaysid markii ninkaas daqiiqadaas maalku u wareegto ninkaan ninkiisii dhexla u sii wareegayaa kaas waa kasoo wareegta marka macnaheedii ma aha haddii la dhihi lahay ninkii nin wax dilo waa la dhaxal siinaya labadaan wiil waa isdhexli lahaayeen maalkaan markuu ninkaan qaato haddii halaga qisaasa liiraana carruurtiisa usii wareegi lahay laakiin maadaama qaatil uu yahay wax dilay xoolihii lama siinayo ninkaan baa eh, oo la dilay baa caruurtiisii dadkiisi aa loo sii wareejinaya marka nabiga alayh salaa salaam laa yariu qaatila markuu yihi waaan qaatilu wuxuu waxaan fahamnay in markii ilaahay uu leeyahay walakum nisfu maa taraka aswaajukum marka la leeyahay in lam yakun hunaaka qatlun min aljaanibayn ayaa loo jeeda ayib walaa mamluukan mid la oo wax la dhexlaayana midka la dhexlaayana waa in mid laleeyahay uusan ahayn mamluuk waa maxay hadda aayaddii waxay leedahay waliabawayhi likulli waaxidin minhuma asudus low faradnaa jadalan nin baa maalan muslim buu ahaa labadiisii waalid baa gaalnimada kuda ku dib mareen dagaal baa la galay labadiisii waalid baa lasoo qafaashay markii dadkan gaalnimo lagu soo qafaasho dumarka iyo caruurta horeyba addoomanay ka noqonayaan ragga waaweynna ninka imaamkaa binadarihi limaslaxati alislaam baa loo fiirinaya marka haddii la qadara labadooda in la addoonsado ayib labadii addoon bay noqdeen wiilkii waa muslim ayaga waa muslim marka islaamkay soo galeen markii la addoonsaday kadib addoonsi islaam addoonsisiisa wax kale kuma yimaado gaalnimo unbaa keento ninka dagaal lagu soo qabsado laakiin nin laga laga xoog badan oo lasoo qabsaday addoon saas kuma noqonayo laakiin sharcan addoon waxa weeyaan dagaal baa la galay gaaladii lasoo qabsaday ayagoo gaalo ahay addoon baa laga dhigi karaa ayib haddii marka ayagoo addoomman ay islaamaan mucaamaladii islaamka la siinayaa laakiin addoonnimada ka zuuli maayaan ninkii asiga milkiyey baa xurayn karo ama iibsan karo ama siduu rabuu yeeli karaa dadka ha jirtaan reer galbeedka ee waxyaalaha islaamka addoonsi annaga waa ka xorownay ninkan dagaal lagu oo lagu soo qabtay in la dilo iyo in la daysto oo la addoomaysto u nolosha ku nool yahay maya isku mid ma ah intii la dili lahaa alayidhi hala addoomaysto markii la addoomaystana gaalnimadaadii baa lagugu jaaziyey midda kale sharciga islaamku wuxuu qabaa nimankaas inay mucaamaladooda la wanaajiyo addoonsaan u fahamsannahay annaga ma aha dee xuquuq ousan lahayn ma ah waxa weeyaan ikhwaanukum jacalahum اllahu taxta aydiikum yuu nabiga calayh الsalaatu wasalaam yihi markii xataa saxaabada waktigai addoomanka iyo dadka saxaabada oo kale maba la kalan garan jirin si loo dhaqaalan jiri keli ah ayb hadda qadiyadaas kama hadlayne eh haddii marka ninkii saas ahay labadiisa waalid ay addoon yihiin oo muslimka ah hadduu dhinto labadii waalid ma dhexlaya liannahu waxaa lagu leeyahay ninkaa mamluuk hadduu yahay laa yamliku shay-an famaaluhu wa nafsuhu lisayidihi maxaasba ba qaataaba asiga dhan marka waxaa laleeyahay sayidkiisa intuu ka qaadan lahaa ninkaan wax kaloo dhexla loo fiirina hadduu caruur ka tegay haddii dad kaloo qaraabo oo axraar uu ka tegay ayagaasaa maalka la siina asiga wax kuma lah marka mamluuk labadoodii mid haddii uu ka mid yahay ama labadii zawjayn mid ka mid eh hadduu mamluug yahay maala nin baa gabar jaariyad oo addoon abuu leeyahay gabadhii ma asiga ma macnaha eh, eh, ma ka dhiganin xaas oo ma jimaacin marka wuxuu heli karaa asoo addoontiisa ay tahay adiga inuu kugu nikaaxiyo marka nikaaxa qof addoon la nikaaxsanada daalika liman khashiya alcanata minkum baa ilaahay u yidhi nin zina ka cabsado unbaa u bannaa naag addoon inuu guursado naagtaas addoonka oo ninkaas kale uu leeyahay adiga lagugu nikaaxiyey waana xaaskaadina waa tahay khidmadeedii iyo dimadeedina ninkaasaa iska leh caruurtaadine addoon bay asiga u noqonayaan liannahu taabici waaya ayib marka haddii ay dhacdo ninkii inuu dhinto qofkaas xaaskaaga ahoo mamluuga ah xoolahaadi wax ka dhexli mayso cagsigeedina waa dhici karaa idana laakiin nin xur ah naag addoon inuu guursado waa leeyahay laakiin naag xur nin addoon eh ilaa biikhtiyaarihaa khilaaf baa fuqahada ka qabta almuhim sunnadii nebigu waxay tusisay ninka wax dhexlaayo iyo ninka la dhexlaayo in isku diin ahaadaan haddii haddii la waa isma dhexli karaan ko waa inuu midkooda midka kala dilin haddii midkooda midka kala dila isma dhexlayaan midkood waa inuusan ahayn mid addoon ah ee la leeyahay liannahu addoonkaas xoolaha uu qaato o dhan sayidkiisa ay u gudbayaan horeyba marka saddexdaas xaalo aayaadkii laga fahmi kari maynin sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ku dartay aa laga fahmay aayaddii qur-aanka oo caamkeedaa lagu khasisay saasuu musanifku ujeeda وqاaل تbاaركa وتaعaaلى من baعdi وaصية يuuصى بها أو dayn من baعdi وaصية yaa la dhaxal siinaya waصiyadoo يuuصىa bihaa la dardaarmay أw dayni min baعdi dayni ayb hadda ilaahay markuu أحkaamti soo sheegay dhammaanteed yaa waxaa la yidhi min baعdi waصiyaة أحkaamtaas dhaxalka ah waxay ka dambaysaa wasiyadii wasiyada laba qayb weeyaan wasiyo waxaa jirto adiga markaad dhimanaysid ka hor xaaladaada iyo wax dayn lagugu leeyahay waxa dad aad ku leedahay xoolaha ammaanka aada haysid taas waxaa weeyaan wasiya oo ah adiga kuu gaar ah wasiyadan hadda laga hadlayo waxaa weeyaan xoolahaadii baad qayb ka bixisay ninkii intuu noolaayo awoodda lahay wax lama baxsanin markuu arkay inuu malaka meydki soo haayo yuu yihi xoolahaan kollaba waa lagu raaxaysanayaay adiga wax maad ka horumarsatid sharciga waa kuu banaynaya marka waa inuusan dhaafin sida noo imaa doonto saddex qayb maalkaadii hal qaybka xagga saddex boqoloo kun haddaad ka tegtid boqol kunka xagga ma baxsan kartid wasiyada loo jeeda noocaan waayo tan hore mashruuc weeyaan ninkii xoolo lagu leeyahay ama xoolo dad ku leh ama ammaano ay ag taallo inuu dardaarmo waajib bay ku tahay maa min muslimin lahu shayء yuusii fiihi yamuutu yowma yamuutu ilaa wawasiyatuhu maktuubatun nabiga calayh الsalaatu wasalaam aw kamaa qaala sidaas buu yihi ninka waxaa la rabaa haddii xoolo ammaana ayd haysid oo hadhow haddaad dhimati wax sheega aydan ahayn ama dayn dad ay kugu leeyihiin inaad dardaarantid waajib bay kugu tahay liannahu dhimashadaada xoolaa ku dayacmay haddii adigana xaq lagaa qabo waajib inaad sheegtid waayo lianna xoolaha anaad ka dhimanaysa adiga malihid warataa iskale oo kaa dhexlayso xaq bay ku leeyihiin inaad caddaysid marka lama rabo dadka qaarkeed markay jiradaan hadhow bal dardaarani wa ka hor inay kuu qoran taha la rabaa xaaladaas sida ay tahay marka dad baa haddii liila nin baa lihi war iska dardaaran waad dhima rabtaa markaasuu uri inaan dhinta ma rabo walidaalika ma dardaarmi karo qofka wuxuu uqabaa haddiibu u dardaarmo khalaas inuu dhimanayo geerida ilaahay baa haysa dhimashada iyo geerida laakiin raganimo waxaa ah kollaba haddaad dhimanaysid waxa waaqac ahoo ku hor imaanaya inaad isu naxariisatid oo dhibki iska bixisid waay dardaaran markii lagu yidhaha inaad noolaadaan rabaa macnaheedii inaad tiraa ma ah taas waa qeybteeda tanna waxaa lagu leeyahay war intayna hadda kaa bixin marad maquuf aad ku jirtaaye xoolahaadii wax la bax beri saasaa lagu leeyahay wasiyada taasaa laga hadlaya ayb daynna waaba la yaqaanaa xoolo lagu leeyahay daynta muhiimada ay leedahay waa la wada ogyahay ninka mayidkaa murtahanun bidaynihi buu nabiga alayh salaatu wasalaam yidhi qofka qabriga hadduu galo dayntiisa gacanta yaa yaa qoorta kaga jirto wax kuu dhaafi karo bani aadam ima jira ilaa ninkii xoolihii kulahayd mooye xataa nebigu waxaa la yidhi walaljihaadu fii sabiili اllaahi markaasuu yihi maya jihaadna xataa ma jirto marka daynta waa aad bay u adag tahay adiga dhan qabrigay kuga celinaysaa iyadoo saasay kuga haynaysaa marka inaad iska bixisid intaada aqala taqdiir aad dadkii oo adiga ku dhalay ama adiga kula dhashay ama aada dhashay inaad u dardaaranto tira war intaasaan leeyaha layga bixiyo dayna inaad fiicantay saas almuhim marka fa abaana nabiyu nabiga wuxuu caddeeyey ana alwasaayaa waxa la dardaarmaya mukhtasarun bihaa waxaa lagu gaabsanayaa calaa thuluthi saddex markii maalka loo dhiga qayb ka mid eh laa yutacadaa la gudbi maayo waliahli lmiiraahi dadkii wax dhexlayana waxay leeyihiin athuluthaani labadii qayboo soo hartay baa dhaxal la gelinayaa marka qayb waa la bixi kartaa haddaad aamustidne wixiid ka tagtoo dhan waa lagu dhexlaa maahina lama dhahayo mayidkii ma dardaarmi laakiin wuxuu lahay xaq inuu saddexdi meel meel la baxee meesha loo bixiy lama dhihi karay inay wasiyadaad dadkii ku dhexlaayay inay igu gartaan yidhaha xoola u sadaqaysano nin kastaba jeebkiis wax ka bixi waa goonigiis laakiin mar haddaada wax sheeganin wax kaa bixinaya mala xoolihii waa la dhexlaya ayib wa aabaana nebiga haddana wuxuu caddeeyey ana adayna qabla alwasaayaa daynti inay ka horayso dardaarankii xoolihii la dardaarmay nin haddii uu ka tago boqol kun shilin hadduu ka tago boqolkaas kun boqol kunna deyn lagu leeyahay ou yidhaahdo soddon kun aan dardaarmay dardaarankii waa buraya liannahu deynta lagu lahay baaba maalinkiiga dhamay ka badan markii deyntii la wada bixiyo inta soo hartay aa saddex loo dhigaya qaybtii aad dardaarantay saddexda ahay waa la bixinaya labadii qaybaa la la siinaya haddii la waayo markaan oo wixii daynday wada noqdaan wax lagaa dhexlaana male wax dardaarankaada uu fulaana ma laha wa abaana nebiga wuxuu caddeeyey ana dayna qabla alwasaaya dardaaranka ka hor inay tahay io wlmiiraasi wa qabla almiiraasi wa anlaa wasiyata dardaaran inaysan jirin walaa miiraasa dhaxalna inuusan jirin xataa yastawfiya ahlu dayni daynahum dadkii daynta kugu lahay daynteeda intay ka oofsadaan wax dhaxal ena ma jiro wax dardaaran ena lama jiro daynta qoorta lagu haystay baa lagaa bixinaya ayib musanifku waxau leeyahy walowlaa dalaalatu sunnati nebiga sunnadiisa inay tusta ma ahaateene uma ijmaacu nnaasi dadkii culammada ay ku ijmaaceen ma ahaateene lam yakun miiraathun dhaxal lama ogolaan lahayn oo ma ahaan lahayn ilaa bacda wasiyatin dardaaran gadaasheed aw daynin ilaa bacda dayn aayadda daahirkeeda haddaan qabanno ilaahay markuu soo tilmaamay si wax loo dhexlay yaa wuxuu yidhi min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin waxaa laga fahmay markaan dhaxalkaas asiga eh wuxuu imaanayaa markii la bixiyo dardaarankii iyo dayntii marka waxaa loo malaynayaa ina dhaxalsiinta horta laga hormarinayo e, wasiyadii walow badeyn kasta ha joogto e, e, meeshay rabta ha gaarto wasiyadii daa'imkeedi oo boqolkuna dardaaranti maalkaad ka tagtayna boqol waayo daahirka aayadda waxay tusinaya min bacdi wasiyatin wasiyada in la bixiyo oo marka dhaxalba uusan jirin saasay daahirul aaya ku tusinaysaa laakiin sunnadii nebiga waxaana tusisay haddii la dardaarmo maalka lagu dardaaramo iyo dhaxalkii saddex qaybaa loo qaybinaa qaybna waa la bixinaya laba qaybna waa la dhaxlaya saas wa walam tacdul wasiyatu wasiyada ma gudbi lahayn an takuuna inay ahaato mubada'atan mid lagu bilowday cala dayni daynta ka hor haddana musanifku waxau leeyahay aayadda daahirkeeda waxay ku tusinaysaa in xoolihii la dardaarma ay ka horeeyaan daynti min bacdi wasiyatin a ilaahay weri yuusaa bihaa aw dayni marka daahirulaaya waxay ku tusinaya wasiyadiia lafdi ahaan kusoo hormartay in daynti intii la gaarin ninkan wuxuu dardaarmay in la bixinayo daahirulaaya saasay ku tusinaya aw takunu inay aw takuuna inay ahaato iyo maca dayni sawaa liannahu ilaahay wuxuu ihi aw daynin awdaas lafdiga aw ah tartiibkuma tusiso aw iyo waaw isku mid waayo haddaad tiraa jaaa muxamedun wa camrun labadoodi waa isla imaan karaan way kala horayn karaan dhib ma laha marka aayaddii hadeertaan haddaan lafdiga si uu kala horeeyaan aan fiirino dayntii waxaa ka horeeya wasiyadii ina wasiyadii lagu bilaabo oo dayntii haddaan la bixiyo waa suuragal ama labadoodii la yidhaahda sawaa weeyaane xoolihi ha loo qaybiyo dayntii iyo dardaarankii aayadda daahirkii saasay tusinaya nebigaa wuxuu caddeeyey daynta inay ka horayso wasiyadii wasiyada waa sadaqo oo tatawuc ah dayntana waa xuquuq marka xuquuqdii muqadamun cala tatawuc dayntii ala hormarina marka haddiina nebiga sunnadiisa ahaan lahayn waxaan fahmaynen daynta iyo wasiyada inay wasiyada horeysa ama isku mid ay yihiin saasuu leeyahay walowlaa dalaalatu sunnati sunnadee nebiga tusisaantiisa ma ahaateene uma ijmaacu nnaasi ay ku ijmaaceen ma ahaateene lam yakun miiraatun miiraat lama heli lahayn ilaa bacda wasiyatin dardaarankii markii la bixiyay aw daynin bacda dayni walam tacdul wasiyatu wasiyadii mana gudbi lahayn oo yani kama ayna gudbinayn an takuuna inay ahaato wasiyadii mubadaatan midii lagu bilaabay oo laga hormariyey cala dayni daahiru aaya waxay ku tusin lahayd inay wasiyada daynta ay ka horayso aw takuunu wasiyada ay ahaato iwadayna maca dayni mafcuulu macahu waa sawaan ay ahaato marka daahiru aaya saasay ku tusinaheed laakiin sunada nebigaana tusi sidaas tartiibka inuusan ahayn wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين aيadan تفسيirkeedana waana soo dhaaf laakiin hadda u fiiri macnaha laga soo qaadanaya faqasda jل ثناؤه ilaahay wuxuu u qasday qasد الqadamayni bاlغasl qasdadan dambe iska ziyaado weeyaan faqasada jalla hanaa'uhu alqadamayni bilgasli saas ilaahay labadii gomad wuxuu ula qastay bilgasli in la dhaqo ilaahay wuxuu yihi faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu waarjulakumna dhaqa daahiru laaya waxay tusinaysaa ilaahay inuu ula jeedo lugihii in la dhaqo kamaa qasada alwajha walyadayni labadii gacan iyo wejigaba in loo dhaqasu ilaahay ula qasday ay daahiru laaya saasay tusi laheed baa leedi marka fa kaana daahiru haadihi اlaaya waxay ahayd annahu laa yujziu inuusan gudaynin fi lqadamayni labadii lugood ilaa maa yujziu fi lwajhi min algasli ilaa wixii wejiga guday oo dhaqitanka maahini aw ira'si ilaa maa yujziu fi lwaj fi اra'si oo min almasx aayadda markaad fiirisid wa arjulakum haddii la yidhaahdo inay dhaqidku caddahay khilaaf kama joogo liannahu waxaa weeyaan waxaa lagu cadfay calaa maqsuul faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum dhaqa wamsaxuu biru'uusikumna masaxa waarjulakumna dhaqa ilaan arjulakumtaas waaydiyakum ama ay ku cadfan tahay marka xukumkii horay qaadanay oo bimacna algasli ahay taas waan fahamnay ayib laakiin qiraa'adankano wamsaxuu biru'uusikum wa dhahayso laba laba shay bay suuragal u tahay in ay loola jeeda labadii lugood hala dhaqo waxa loo hoos dhigayna ay tahay cadfun liajli ljiwaar oo sidii juxru dabbin kharib loo yidhi oo arjulikum taas lagu cadfay calaa ru'uusikum liannahu aqrab madkuur weeyaan oo xagga icraab ahaan kan dambay ka raacsan tahay xugum ahaanna alwaja walyadayn ay ka raacsan tahay saas waa suuragal waxaa suuragal ah inay tahay wamsaxuu biru'uusikum waarjulikumna masaxa in kaana cala alkufayn oo qiradan dambe hoos dhiga ana la yidhaahdo masxiga idaa kaana fi rijli idaa kaana cala rijlayni hufaan ay xukumkooda loo bandhigay saas inay noqotaa dhici karto marka labadii aayaddii kalema caddaynin laakiin sunnadii labadii oo ixtimaal aheyd maxay nooga qabatay u fiiri markaan fa kaana daahiru hadihi اlaaya wuxuu ahaa annahu laa yujziu inuusan gudaynin fi lqadamayni labadii oo gomad ama labadii lugood ilaa maa yujziu wixii gudaya mooye fi lwajhi wejiga oo min algasli ah aw ira'si ilaa maa yujziu fi ra'si wixii gudaya madaxa mooye oo min almasi ah wa kaana yaxtamilu waxaa suuragal ahay an yakuuna ilaahi inuu yahay ama an yakuuna inuu yahay uriida in loola jeedo bigasli lqadamayni labadii lugood in la dhaqo aw masxihimaa labadii lugood oo la masaxa in loola jeeda bacdu almutawadi'iina dadkii weyse qaadanay qaarkood duuna bacdin qaar kale aanan ahayn aayaddii intaba waa suuragal markii ilaahay waa arjulikum ou yidhi inay dadoo dhan ay tahay lugihii inay dhaqaan inay dadoo dhan lugihii ha masaxaana ay tahay inay qaarkoodna ha masaxaana qaarkoodna ha dhaqaana ay tahay intaba aayadda way suuragal way ixtimaashaa laakiin nebigu sunadiisa falamaa masaxa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam cala alkhufayni nebiga labadii quf markuu masaxay oo wa amara bihi masxiga ou amray man adkhala rijlayhi labadiisa lugood ninkii geliyey fi lkhufayni labadii quf wahuwa kaamilu طahaarati طahaaradiisana ay kaamil tahay dallad waxay tusisay sunnatu rasuulillaahi waxay tusisay calىa annahu inamaa uriida in loola jeedo bigasli اlqadamayni labadii gomad oo la dhaqo aw masxihimaa bacdu اlmutawadi'iina dadka qaarkiis oo weysaqaan duuna bacdi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii almugiiraةa bnu shucbin shucba markii labadii lugood nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oy laba khufayn ugu jirto yaa mugiira waxau doonay inuu labadii qof inuu bixiyo nebiga lugaha u dhaqa calayhi salaatu wasalaam nebiga wuxuu yidhi dachumaa fa inii adkaltuhumaa daahiratayn intaad siibi lahood dhaqi lahayd iska dhaafaa layidhi ayagoo daahir ahaan geliyey anoo weesaqaa baan geliyey markaan meeshii la rabay in lagihii la dhaqo waan masaxayaa markaa nebiga sidaasuu ku masaxay fa masaxa calayhima ayb haddana nebigu wuxuu amray ninkaan musaafir ahayn hadduu qof gishto yowma leyla inuu masixi karo meeshii lugihii laga dhaqi lahay korle gacantiisoo qoyan labadiisa lugood hortooda saas iyo saas inuu u mariyo keli ah yuu nebiga u baneeyey ninka musaafiran dhibkiisaa badan saddex maalmood inuu iska wato iskaashadiisa iskaashada ama waxaan lagu hadla gishta hadday wax culus yihiin waa la masixi karaa intaad bixi lahayd inaad ka marahdo ama kaba dhaadheeroo xoog lahoo ilaa labada macnaha kacbayn soo gaaray hadday yihiin ayagana waa la masiixi karaa intaad siibi lahayd oo dhaqi lahayd dhib weynaa ku sugan weliba dhulalka qaarkeed oo qabowga ka dhacaya qofka inuu kabihii furo ou biyo qabow lugaha mariyo waa ka adag tahay marka min rifqi illaahi calaa haadihi lumma waxaa ka mid eh laguma dhihin markaan ilaa wa ilaa labadii luqood waa in dhaqdaa laguma dhihin haddaad rabtidna dhaq haddaad rabtidne qofkii kugu jiray iyo wixii kugu jiray korka masax markii horead gelinaysa haddii aad weese qabtay saasaa lagu leeyahay marka aayad nebiga sunnadiisa waxaan ka fahamnay dad oo dhan inay wada dhaqaan waajibku ma aha inaad wada masaxaanna waajibku ma aha ninkaa lugta wax ugu jirin inuu dhaqaa waajibku ah ninkay wax ugu jiraan oo asoo weese qabo markii horena geliyey inuu haddana masaxa u bannaan marka waxaan ogaanay wa arjulakum ilaahay markuu leeyahay in dhaqitaanka qaar dad loola jeeda masxigana qaar loola jeedo kullu dalika jaa sharcan waa takfiifi min min weeyaan ayb wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaءa bima kasabaa nakaala min allah ilaahay wuxuu yihi wasaariqu ninkii iyo wsaariqatu naagtii waxadaysay faqtacuu aydiyahumaa labadoodii gacnood ha la gooyo jazaa'an abaalmarin oo la abaalmarinayo bimaa kasabaa waxay kasbadeen sababtooda nakaalan xaal uu yahay ciqaab min allahi tabaaraka wa tacaala wsaariqu wsaariqatu waxaa weeyaan min alfaad اlcumuum waa mfrad mucaraf ah marka waxaa weeyaan laba jiha bay caam ka tahay wasaariqu wasaariqatu nin kastoo wax hado iyo naag kastoo wax hado ha yaraado ha weynaado ha waalnaado ha gaajaysnaado wuxuu ahaadaba ha ahaadee faqdacuu aydiyahumaa ayada caamnimadaasay ku tusinay waxaa kalooy ku tusinaysaa wasaariqu wasaariqatu waxay hadeen lama sheegin sawaaءa kaana dalika almasruuqu sagiira aw kabiira qaliila aw kaiira wax allaala wuxuu xadana hala gooyo saasay ku tusinaysaa ayib saas miyaa hadda loola jeedaa mase maxaa imaan doona undur marka sariqada sideedaba qaطcu اlaydi yani waxyaalaha dadka reer galbeedka ay dadka muslimiinta ku ceebeeya waxa weeyaan waa wa waxaa lagu leeyahay waa cuquuba shaniica oo aada u fool xun ina dadkii muslimiinta ahay gacan in la gooynin dham oo shaqaysan lahaa oo ilmuuxay oo mujtamaca ka noqon lahay nin wax taray waxa weeyaan qofka markuu gaal iska yahay oo gaalnimadiisu ku ogyahay waa fiican oo waa nooca maa waxaa ka xun gaalnimadii iyo tataawul cala allahi tacaala ilaahay inuu qofkii haddana iyo axkaamtiisa ugu dhex galo yani ninka markuu gaal yahay darajo islama sii waa ah waa kala daran yihin markaad ilaahay axkaamtiisa alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir ilaahaygii addoommankan abuurtay asaa xugumkan u galay taas waxa weeyaan ninka muslimka ah loo leeyahay gaalka maba aaminsana ileen laakiin waxa weeyaan gacantan ayada ah oo maanta la goynayo islaamka qiimaha u yeelay keligeed diyada qofkii oo la dila niskeed bay gacantaas keligeed leedahay laakiin qiimaha waxaa ka qaaday qofkii gacantaas ay ku tiilaa isdulleeyey ayib midda kale waxaad fiirisaa ilaahay wuxuu uhi walaa ta'khudkum bihimaa rafa